رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف wuxuu baabu yahay aljahri koruqaadidda bilqiraa'ati qiraa'ada kor loo qaado fii salaati alkusuufi madoobaadka salaadiisa salaada madoobaadka qoraxda ama dayaxa qur-aanka la akhrinayo in kor loo akhriyo oon hoos loo dhigin taas ayuu baabu yahay can caaishata radi allahu tacaala canha ana nabiya nabigu sal lla lay waslam jaharaw kor buu u qaaday fii salaati alkhusuuf salaada madoobaadka ama qorax madoobaadka wuxuu kor u qaaday biqiraa'atihi akhrintiisa ayuu kor u qaaday ama kor u akhriyay wa sallaa wuxuu tukaday arbaca rakacaatin afar rukuucood oo fi rakcatayni laba ragcadood dhexdooda ahaaday afar rukuucood buu tukaday laakiin laba ragcadooda wa arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood akhrajaahu bukhaariyo muslim baa soo saaray xadiidkaas xadiidka caaisha wuxuu ku cad yahay nebiga qiraa'adiisa sal ley wasalam salaaddii dayaxmadoobaadka inuu kor u qaadahay oo dadka maqashiinayay oo qiraa'ada lala jahrayey ama uu la jahrayay wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan sallaa wuu tukaday nebigu salaatalkusuufi qoraxmadoobaadka salaadiis fajahara markaasuu kor u akhriyey bilqiraa'ati akhrintiibuu kor u qaaday fiiha salaadaa dhexdeeda rawaahu tirmidiyu baa wariyay wasaxaxa wuuna saxiixiyey ayb wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan khusifat ishamsu ama khasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay calaa cahdi rasuulillaahi sal aley wasalam nabiga wakhtigiisii fa ataa wuxuu yimid nebigu almusallaa bannaankii lagu tukanayay ama fa ataa wuxuu yimid almusallaa meeshii lagu tukanayay oo masaajidka ah fa kabbara wuu takbiirsaday fa kabbara annaasu dadkiina way takbiirsadeen waa takbiirta salaadda lagu galayay waay uma kadibna qara'a waa akhriyey fa jahara kor buu u qaaday bilqiraa'ati akhrinta kor buu ula jahray wa ataala wuuna dheereeyey alqiyaama istaaggana wuu dheereeyey wadakara wuxuuna sheegay alxadiia xadiidkii uu sheegay rawaahu axmed xadiidkaasi sanadkiisa waa daciif oo waxaa ku jira sanadkiisa cabdulaahi bnu lahiica saasuuna daciif ku yahay laakiin qasadka hadda uu ka leeyaho fajahra bilqiraa'a xadiidka hore caaisha ee saxiixaynka ayaa ku filan wa can samurata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi sallaa binaa waxaana tujiyey rasuulu llahi sala allahu alayh waaalih wasalam rasuulkaana tujiyey fii kusuufin qoraxmadoobaad ayuuna tujiyey ragcatayna laba ragcadood lam nasmac ma aanaan maqlin ama salaadaasoo lam nasmac aanaan maqlin lahu isaga fiihaa dhexdeeda sawtan wax sawda aanaan u maqlin wax sawdkiisa ah iyo qiraa'adiisa ma aanaan maqlin waase la tukannay rawa alhamsatu baa warisay wasaxaxahu tirmidiyu tirmidi baa saxiixiyey ayb wuxuu yidhi xadiiu samura waa xadii xasanoo saxiixa buu yidhi ayb laakiin xadiiku waa xadii aciif xadiiu samura waa xadii daciifa wa ayb xadiikaas waxaa deliishanaya damba weeye ee samura xadiikiisa waxaa deliishaday xanafiyada oo waxay yidhahdeen salaada madoobaadku waa laba ragcadood oo salaadaha kale sunnadaa la mida rakcad walbana waxay leedahay rukuuc keliya waa xadiiskan horay u soo sheegay fii kusuufin rakcataynidaas saanse soo sheegnay xadiidku waa daciifo sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo haclabat bnu cabbaad oo majhuula ah sanadkiisa ku jira sidaas daraaddeed ma sugnaa ayb haddiise uu sugnaado isagii see laysu waafajinayaa xadiidkii caaisha ee ahaa qiraa'ada wuu la jahray iyo kanoo yidhi maanaan maqlin sawdkiisa haddii lagaba soo qaado xadiidku inuu sugan yahay wa sheekhu wuxuu yidhi wahaada kani yaxtamilu waxaa suurowda annahu isagu lam yasmachu inuusan maqlin nebiga sawdkiisa iyo qiraa'adiisa libucdihi fogaantiisa darteed Ah. lianna fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan mabsuutatin oo la fidiyey la dheereeyey waay oo lahu isaga u sugnaatay wuxuu yidhi ataynaa waanu nimid waalmasjidu masjidkiina qad imtala'a uu buuxsamay riwaayo kaleeta oo dheer oo xadiisku isagoo dheer uu ku wariyey waxaa ku timid masaajidkaan nimid isagoo masaajidku buuxsamay maxaa laga qaadanaya marka inuu ku tukaday meel durugsan oo imaamka ka yara durugsan masaajidka waa ka buuxsamay marka sawdka nebiga maanaan maqlayn bimacnaa nebigu lama jahraynin ma ahee maadaama isagu uu fogaa saasuu ku maqli waayey sidaasaa lagu fasiri karaa buu leeyahay sheekhu laakiin dee xadiisku waaba daciif hadduu daciif yahayna dacfigaasaaba nagaga filanba in la jamciyo looma baahnay sidii xadiis kale ee saxiixa qiraa'ada in lala jahrayo oo salaada madoobaadka qiraa'adeeda kor loo akhrinayo hadday maalin tahay iyo hadday habeen tahayba ama dayax noqdo ama qorrax noqdo waxaa sidaa qaba axmed iyo isxaaq iyo ibnu khusayma iyo ibnulmundir iyo abu xaniifa labadiisii saxiib sidoo kale ibnulcarabi oo maalikiyada ka mida ah culimmadaasaa qaba waana sida saxiixa ah qaar waxay leeyihiin qiraa'ada kor loo qaadi maayo hoos baa loo akhrinaya waxay deliishadeen xadiidkan daciifka samura waxaa kalooy deliishadeen xadiidka aan soo marnay ee ibni cabbaas waxyar haddaad dib ugu noqotaan baabu nidaa'i laha wa sifatiha baabka ugu horreeya salaatu lkusuuf xadiidka koobaad ee ibni cumar soo dhaaf ibnu camri baan dhihi lahaa ka caaishana soo dhaaf ka caaishee labaadna soo dhaaf ka ibni cabbaas imow khusifat الshamsu fasallaa rasuulu ulahi sal ly waslam faqaama qiyaaman طawiila naxwan min suurati اlbaqara soo ma naxwan min suurati اlbaqara oo ku dhow suurat اlbaqara meesha waxaa ka muuqatay leeyihi hadduu garanayo suuradda uu nebigu akhriyey qiyaasta suuratulbaqara muusan dhaheen ee wuxuu dhihi lahaa suurad hebluu akhriyey meesha waxaa ka muuqata inuusan qiraa'ada maqlaynin marka hadduu qiraa'ada maqlayo oo qiraa'ada kor uu nebigu u akhrinayo muusan dhaheen qiyaasta suuratulbaqara muusan dhaheen halkaasay deliishanayaan sidoo kale qolyaha qaba qiraa'ada hoos baa loo dhigayaa ayib adugu waa masalo laysku khilaafsan yahay sida raajixa laakiin oo saxiixa ah in qiraa'ada kor loo akhrinayo wa baabu salaati salaaddii buu baabu yahay likhusuufi alqamari dayaxa madoobaadkiisa loo tukado fii jamaacatin jamaacana lagu tukado jamaacadaasoo mukararati ah, mukararata arukuuci rukuucdeeda mid la soo celceliyay xaalay inta hadda aan soo marnay axaadiistaasi qoraxmadoobaad bay ka hadashay ayib dayaxmadoobaadkana dayaxumadoobaadan sheekhu marka wuxuu leeyahay salaadda dayaxmadoobaadku sida salaaddii qoraxmadoobaadkaoo kale horta jamaaca in lagu tukado waa in laysla tukadaa sunnaa waa mid waa midda labaada sidii tii qoraxmadoobaadkaoo kale rukuucdaa la soo celiyay rukuucdaa la labanlaabaya oo ragcad walba waxay yeelanaysaa laba rukuucood sidii tii horay la mid tahay maxaa daliilu awaa ah ila nebiga sal lay waslam cala saxiix salaaddii uu tukaday axaadiistani ku timid qorax madoobaad bay ahayd sida raajixana intii uu noolaa sal lay wasalam oo eh, axkaamtani ay soo degtay qorax madoobaad waxaanu dhaha ma dhicin xadiis baa ku soo aroortay daar qutni soo saaray laakiin waa daciif waxaa dhacay wax weeyaan waa qoraxmadoobaad ayib badayaxmadoobaadku ma la midbaa mise wuu ka gadisan yahay taasuu ka hadli rabaa marka can maxmuud ibnu labiid can inabiy sal ly sl nabiga wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi maxmuud ibnu labiid nabiga wakhtigiisii baa la dhalay sal ley wasalam xaadiis badan buuda nabiga ka wariyaa sal ley wasalam yani waa min maraasiil saxaabu ka mid ah. can maxmuud ibnu labiidin can inabiy sal ley wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi ina ashamsa qoraxda iyo walqamara dayaxu aayataani waa laba calaamadood oo min aayaati illaahi ilaahay calaamadihiisa ka mid wa innahumaa labadoodu laa yankasifaani ma madoobaadaan limowti axadin ruux geeridii darteed walaa lixayaatihi iyo noloshiisa darteed toona ee fa idaa ra'aytumuuhumaa haddaad aragtaan labadooda oo ah madoobaadka qoraxda iyo ka dayaxa haddaad aragtaan fafzacuu argagaxa ila almasaajidi masaajidda xaggeeda u argagaxa xagga u cararo oo dee salaadii iyo khayraadka aada wey macnaha ayib xadiidka isaga ah rawaw axmed baa wariyey alimaam alhayami wuxuu leeyahay rijaaluhu rijaalu saxiix sidoo kale sheekh shucayb ilarnawt wuxuu leeyahay sanadkiisu waa jayid laakiin siyaadada ah fafzacuu ila almasaajidi shaahid bay leedahay min xadiii abi bakra oo xaakim baa soo saaray sanadkeedana dahabi baa taxsiiniyey xadiiku marka waa xadii sugan xadiikaasi waa xadii sugan axmed baa soo saaray meesha hadda laga deliishanayana waxa weeye faidaa ra'aytumuuhumaa tumuuhumaa xagee damiirkuu noqonaya ya waxay u noqonayaan qoraxdii iyo dayix haddaad aragtaan ayagoo madoobaaday fafzacuu ila almasaajidi markaa masaajidda u argagaxoda manaa salaaddii aadawa marka waxa dhacay haba ahaado dee qoraxmadoobaad wakhtigii nabiga ee salaadda uu tukaday laakiin dayaxmadoobaadkiina kala mid buu dhigay nebigu sal lay slm isku mid buu ka dhigay hadalkiisa taasaa laga qaadanaya manaa loo dariishanaya inay isku mid yihiin ayb maadaama uu nebigu sal lay slam marka isku mid ka dhigay waxaa ka laasimaysa salaadda dayaxmadoobaadku waxay uun maraysaa jidkii salaadda qoraxmadoobaadka axkaamtii unbay qaadanaysaa way macnaha ayib wa can ilxasan albasriy xasanulbasri waxaa laga warin qaala inuu yidhi khusifa waa la madoobeeyey alqamaru dayixi wabnu cabbaas walxaal ibnu cabaas cabdulahi bnu cabbaasna amiirun uu amiir yahay cala albasrati basra korkeeda amiirka yahay cala alami yacni cala albasra isagoo basra amiirka ah yani wuxuu leeyahay xilligii cabdullaahi bni cabbaas isagoo guddoomiye ka ah basra ayaa waxaa dhacay dayax madoobaad fa kharaja markaasuu ibnu cabbaas soo baxay fa sallaa wuu tujiyey binaa annaga rakcatayni laba ragcadood buuna tujiyey fii kulli rakcatin laba rakcad kastana dhexdeeda waxaa ahaatay fii kulli rakcatin rakcad kastana dhexdeeda wuxuuna tujiyey rakcatayni laba rukuucood Ah. ragcataynka dambe waa laba rukuuc rukuuc baa laga wadaa macnaha uma kadibna rakiba waa fuulay gaadiidkiisibuu fuulay wa qaala wuxuuna yidhi uma rakiba waa fuula wa qaala wuxuu yidhi innamaa sallaytu waan tukaday uun kamaa ra'aytu sidaan arkay oo kale annabiya sal ly slam yusallii isagoo u tukanaya ah, saa aan u tukaday waa saa nebiga ku arkay isagoo u tukanaya ra waxaa wariyey ashaaficiyu baa wariyey fii musnadihi musnadkiisuu ku wariyey sanadkiisu waa daciif jiddan sababtana wax weeyaan waxaa ku jira marka koobaad shaykhu ashaafici ibraahim ibn moxamed ibn abi yaxya ee matruuga ah baa ku jira aan soo sheegnay shaafici aad buu wax uga wariyaa laakiin alimaamu shaafici kaana xasana adanni bihi yani waxoogaa salaaxiisa guud iyo ku kadsoomay marka wuxuu u moodi jiray inuu nin axaadiista ku fiican yahay a'immada kale xadiiska ee nuqaada ah waxay qabaan ninkaasi inuu yahay daciif jiddan matruuq wa marka cillada ku jirtaa ta koobaad waa taa ta labaadii waxa weeye xasanulbasri xilliga waxaa la leeyahay xaafidku siduu talkhiiska ku sheegayo xasanulbasri markuu ibnu cabbaas amiir ka ahaa basra xasanulbasri lamaba uusan jooginba basra markaa maba jooginba marka xasanulbasri muxuu leeyahay wuuna tujiyey soo maa wuuna tujiyey oo de uusan joogin mabaadan jooginaseebuu kuu tujinaya basraba muuna joogin meesha iyada saas daraaddeed culimmada qaarkood waxay ku tiriyeen min tadliisaati alxasan xasanulbasri tadliisaadkiisa oo mudallis buu ahaa marka waxaa laga yaabaa markuu leeyahay wuuna tujiyey ree basruu tujiyey inuu ka wadaa laga yaaba marka tadliisna waa ku jira waxaa kaloo ku jira oo kaba daranba ninka matruugana waa ku jira aarkani marka waa aciifo ma sugna bal aciif jiddan waa ayb axaadii fara badan baa aroortay oo caddaynaysa xadii yani waxaa jira uu wariyey baan dhihi laha daara oo caddaynaysa inuu dayaxmadoobaa dhacay wakhtigii nebiga oo nebiguna tukaday sal lla alay saan horeyba u sheegnay laakiin axaadiistaasi wax ka sugan ma jiro salaada dayaxmadoobaadku in sidii qoraxmadoobaadka oo kale ay la mid tahay ayaa waxaa qaba jumhuuru ahlilcilmi alimaamu shaafici maalik oo sheekhiisii ah ardaygiisii axmed dhammaantood sidaasay qabaan waxaa kalooy qabaan inay jamaaca in loo tukado oo laysla tukado inay sunno tahay ayib abu xaniifa iyo labadiisii saaxiib waa moxamed ibnu xasan iyo ninkii la dhihi jiray muxuu ahaayey abu yuusuf ayagu waxay qabaan salaada ee madoobaadka jamaacadu waaba shardi bay qabaan oo haddaan si wada jira loo tukanin oo jamaaca laysla tukanin maba asaxaysaba jumhuurtaasina waxay qabaan ma ahee jamaacadu waa sunno oo in laysla tukado masaajidka ama meel laysugu yimaado la wada tukadana waa sunno hadday suroobi weydoo gooni gooni loo tukadana waa sax baablxai boorintii buu baabu yahay cala sadaqati sadaqadii laysku boorriyo walistikfaari iyo dembidhaaf weydiisiga alla dembidhaaf la weydiiso wadikri iyo xusida alle filkusuufi madoobaadka ee qoraxda dayuxuna waa mid wa khuruuji waqti salaati iyo salaada wakhtigeedu inuu baxayo bitajallii caddaanta iyo faydanka madowgii uu ka faydmo dayaxa ama qoraxda inay salaadda wakhtigeedii ku baxayo dhowr mas'alo weeyo mas'alada koowaadi madoobaadka qoraxda ama dayaxu markuu dhaco in sadaqada laysku booriyo waxaa la sadaqaystooy iyo in ilaahay dembidhaafa la weyddiisto iyo sidoo kaleeto xuska ilaahay in la badiyo masalada kale waxa weeyaan wakhtiga salaadda madoobaadku inuu ku baxayo ku dhammaanayo markii madowgu faydmo oo haddiiba madowgu faydmo salaad damboo la sii wadaya ma jirto ama salaad la bilaabayo ma jirto maalan madoobaad baa dhacay waxaad soo boodayood ku baraarugtayba asagoo madoobaadkii uu qoraxdii faydantay ama dayacii faydmay oo arrintiiba meesha ka baxdayba waan tukan baad tidhi maya hadeer waa salaad wakhtigeedii ku dhaafay waa wuxuu ka wadaa marka wa khuruuji waqti الsalaati biاtajallii ay tajallii alshamsi aw ilqamar waay yacni inuu faydmo oo madowgii ka faydmo oo caddaato way macnaha ayib can asmaa binti abi bakrin radi allahu tacala canhuma qaalad waxay tidhi laqad amara wuu amray rasuululahi sal lla alay wasalam xaqiiqee wuxuu amray bilcataaqati xoraynta addoommada la xoreeyo fii kusuufi shamsi qoraxda madoobaadkeeda waa acmaasha yani daacaadka aadka u khayra badanee xilligaas si gooniya loo baahan yahay in loo badiyo yani addoommada in la xoreeyo maxaa yeele waa acmaal ilahay aad u jecelyahy waana maqsad min maqaasid ashariica dadka in addoonnimada laga saaro addoonsigu yani wuxuu jiri jiray islaamka ka asbaab fara badan baana laysku addoonsan jiray islaamku marka wuu cidhiidhiyey asbaabtii addoonsigu ku imaan jiray hal sabab basuu ka soo reebay oo ah dagaalka gaalada lala gelayo laakiin asbaab badan baa jaahiliyadii jiri jiro laysku addoonsan jiray halkii sabab markuu soo reebay ayuu haddana wuxuu amray dadkii markay addoonsiga galaan in haddana xorayntooda lagu dadaalo saas maana markaasaa waxa weye xataa waxyaala badan kafaaraadkooda waxaa laga dhigay taxriiru raqaba islaantaadii baad dihaartay kafaaradaadu waa taxriiru raqaba qoor xore ruux baad dishay oo gaf u dishay taxriiru raqaba sooma wahaakada waa daaratay taxriiru raqaba ah. hadday yacni dad shaqaysan karaan oo intay soo shaqaystaan sayidkooda xoolasiin karo karoo sidaa isku xorayn kara hadday yihiinna waaba aayaddaaba amartayba ah saasman fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra oo ibnu jariir wuxuuba leeya waaba amar waajib ah marka shareecadu addoommada in la xoreeyo waxaa ka waa maqsad maqaasideeda ka mida ah. oo addoonnimada laga saaro xilligaa marka qoraxmadoobaad ku dhaco acmaasha marka la badin bay ka mid in la xoreeya wacan caaishata radi allahu canha ana nabiya nebigu sal ly slam qaala wuxuu yidhi inna ashamsa qoraxda iyo walqamara dayaxu aayataani waa laba calaamadood oo min aayaatillaahi ilaahay calaamaadkiisa ka mid a laa yakhsifaani ma madoobaadaan limowti axadin ruux dhimashadii walaa lixayaatihi iyo geeridiisa darteed toona ee faidaa ra'aytum haddaad faidaa goortii ra'aytum aad aragtaan dalika arrinka fadcu llaha alla barya kow wa kabbiruu takbiirsada allahu akbar waa dikrigii wa tasaddaquu sadaqaysta wa salluu tukada ducadoo la badiyo takbiirta oo dikriga allah sadaqadoo la badiyo iyo salaadii oo midaan ka soo hadlay wacan abi muusa radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi khusifat ishamsu qoraxdii baa la madoobeeyey faqaama nabiyu nebigu waa istaagay sal lay slam fasallaa wuu tukaday wa qaala wuxuuna yidhi idaa goortii ra'aytum aad aragtaan shay min dalika arrinkaa ka mida ah. arrinkee waa madoobaadka fafzacuu argagaxa ilaa dikri illaahi ilaahay dikrigiisa u wa ducaa'ihi iyo ducadiisa waistikfaarihi iyo dembidhaaf weydiisigiisa ayb argagax bimacnaa wax weeyaan yacnii aayaddan soo korodhay ee ilaahay adoomadiisa ku cabsiinahayo waa inay wax kaa baddasho waa inay argagax ku geliso hadda laakiin waxa weye waaba layska caadaystayba layska caadaystayoo ee waxoogaana caadaysigaasi waxaa qayb weyn ka sii qaatay qolyahan eh, muxuu ahaayey eh, culumta falaga oo asbaabta dayaxmadoobaadku ama qoraxmadoobaadku ku yimaado markay sharxayaan wixii waa wax ilaahay qudradiisa ku imaanaya laakiin wax kasta sabab buu leeyahy hooskii qoraxdii dayixii baa qoraxdii iyo kala dhex galay iyo dhulka kala dhex galay mar asbaabtay ku imaanaysay sharxayaan wixii marka waxay ka dhagayaanba wax iska dabiici ah geedkaa hooskiisoo marna xagga marayo marka xagga marayo sababta ku imaanay sax xataa sababta haddii la fahmo waxani waa qudro rabbi waaye soo ma rabbi waaye wuxuuna rabbi heli karaa tabaaraka wa tacaala iftiinkaa tegay inuu sidaa ku tagsiiyu heli karaa soo marka waa cabsi weyn waa cabsi weyn waa nin cabsi ama sababta ha garto ama yaan la garanay sidaas weyaan ayb وcan اlmugiiraةi bni shucba qaala wuxuu uhi inkasafat waxaa madoobaatay ashamsu qoraxdii calaa cahdi rasuuli lahi sl ly sl nebiga wakhtigiisii yowma maalinkii maata uu dhintay ibraahiimu ibraahim u dhintay ayb faqaala الnaasu dadkii waxay yidhaahdeen inkasafat way madoobaatay limowti ibraahiima ibraahim dhimashadiisa darteed bay u madoobaatay nebiga wiilkiisa oo dhintay darteed bay u madoobaatay faqaala nebiyu nebigu marka wuxuu yidhi sal lay slam inna ashamsa qoraxda iyo walqamaru dayaxu aayataani waa laba calaamo oo min aayaati illahi ilahay calaamaadkiisa ka mid a ah caza wajal laa yankasifaani mana madoobaadaan limowti axadin walaa lixayaati ee faidaa ra'aytumuuhumaa markaad aragtaan iyagoo madoobaaday fadcu llaha alla barya wasalluu tukada xataa tanjaliya ilaa ay faydanto muttafaqun calayhinna calayhinna wuxuu ka wadaa axaadiista baabka ku timid oo dhan xadiidkii asma kuwii caaisha kan muqiira intaba axmed iyo bukhaari iyo muslim baa wariyey taas man ayb baabka inoo turjumeeyey tarjamada sadaqada waa ku sugan tahay axaadiista istikfaartuna way ku sugan tahay dikriguna waa ku sugan yahay laakiin salaada wakhtigeedu inuu ku egyahay faydanka xaggee laga qaadanay waxaa laga qaadanaya xadiidka muqira aakhirkiisa wasalluu xataa tanjaliya ilaa ay ka faydanto tukada waxaa ka muuqata marka salaada qaayadeedu waxa weeyaan inta dayaxu faydmayo ama qoraxdu faydmayso iftiinkii soo noqonay taasaa qaayo looga dhigay culimadu marka waxay leeyihiin qoraxdu hadday faydanto iftiinkii soo noqdo oo madowgii ka faydmo ama dayaxaba markii ay shaygiiba meesha ka baxo salaad inaan la bilaabaynin taa way u badan yihin oo markaa kadib inaad salaad bilowdoo tiraa haddaan tukanaya mayo sababteedii way tagtay koow laakiin hadday dhacdo adoo salaada qaar ka mida tukaday qaarna kuu laaban yahoo dhexda ku jira hadii uu dhaco injilaagii oo faydankii dhaco maxaa samaynaysaa wa halkaasi qaar waxay leeyihiin wuu dhammaystirayaayo de salaad intaad gashay sababteedii aad ku gashay sababteedii la helay kadibna sababteedii baxday gelitaanka umbaa la rabay mooye waad iska sii wadan kartaa xataa iftiinkiioo soo noqday macnaha qolana waxay leeyihiin yani waxa weeye wuxuu ku gaabsanayaa intuu tukadayo marba hadday sababtii meesha ka baxday intuu tukaday buu ku gaabsanayaayoo salaadda wuu gabagabaysanaya wabilahi towfiiq warka halkaas ku xidhaya ayb alimaam axaawi caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay xadiidka yani hadalka nabiga sal lay waslam fasalluu wadcu tukada oo alla barya waxay ku tusaysaa ee ciddii salaada ka baxda intaan iftiinkii soo noqonin oo madowgu uusan faydmin haddaad salaada ka baxdo waxaa la doonayaa marka inaad isku mashquuliso ducada istiqfaarta iyo ducada iyo hawlaha kale wad ilaa xataa yanjaliya ilaa faydanku ka dhacayo maxaa yeele xataa yanjaliya waxaa lagu xidhay salaada keliya laguma xidhine waxaa lagu xidhay buu leeyahay ducada iyo salaada wada socoto haddii marka salaaddii aad arrintii oon weli dhammaanin aad salaaddii ka baxdo tii kalea kuu furana sii wad sunnada waxa weya bimacnaa salaada xilliga laga baxayo inay noqoto xilli madowgii uu tagay iftiinkiina soo noqday haddayse dhacdo inaad wadi weydo ama abad ka baxdaba ilaa laga helayo iftiinkii waxaad wadaa khayraadkii kale istikfaartii dikrigii ducadii sii wada ilaa arrintu meesha ka baxaysoman saasuu leeyahay hadalka alimaam alkhaaabi caleyh raxmatullah waxaan taxaawi baan dhihi laha hadalkaa taxaawi waxaa u bogay oo taqriiriyey alimaam ibnu daqiiq ilciid waana hadal macquula wey daahirka xadiidka sidaa waa uga muuqata alistisqa roobdoontiibubaa yuktaab wey ah, yani qaabka loo roob doono xilliga ay abaaruhu dhacaan oo roob loo baahdo can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma fii xadiiin xadii oo lahu isaga u sugnaaday can ibni cumara waxaa laga warin fii xadiiin lahu xadii isaga u sugnaaday laga warin ana nabiya nebigu sal ly slam qaala inuu yidhi xadiikaasi waa xadii yaro dheeroo yani ka bilaabanaya yaa macshar almuhaajiriin hamsu khisaalin acuudu biاllahi an tudrikuuhunna xadiiskiibuu marka intuu rabuu ka soo qaatay intiisii kalena macnaa wuxuu kaga kaaftoomay fii fi xadiiin lahu hadduu kuyihi waxaad garatay waa xadiis intan ka dheeraa oo uu qaybtu rabi uun iyo maqsuudkiisa sheekhu ka soo qaatay saas manaa ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi lam yanqus ma nusqaamiyaan oo ma dhimaan qawmun dad almikyaala halbeega waalmiisaana iyo miisaanka ma nusqaamiyaan mikyaalku waa aalada wax lagu beego oo dadka loogu beegoo loogu miiso ayaa mikyaa la yidhaahda miisaankuna waa aalada dadka wax loogu miisaamo saas maana waxaa soo gelaya yacni eh, kuwa kale ee dadka xuquuqdooda lagu gudo ee wax lagu kala gutee lagu kala cabirto waxaa soo gelaya mitirkii baa soo gelaya fiidkii baa soo gelaya waxaa soo gelaya wixii la tirinayay baa soo gelaya waxyaalahan xuquuqda lagu kala qaatoo dhan baa soo gelaya miisaanka iyo mikyaalka iyo wixii la mida waa lam yanqus ma nusqaamiyaan qowmun dad almikyaala halbeegga iyo mizana miisaanka ma nusqaamiyaan ilaa hadday nusqaamiyaan ukhiduu waa la qabtaa bisiniina ayaa lagu qabtaa abaaro iyo wa shiddati lma'uunati iyo ma'uunada oo ku adkaata ma'uunada waxaa laga wadaa bimacnaa nolosha iyo cayshka iyo sicirka sicir barwa ah, ma'uunada nolosha oo ku adkaata way noloshaa la adkaynaya wa jawri sultaani iyo madaxda oo ku noqda kuwa aan cadaalad ku maamulaynin jawr calayhim korkooda iyo wa jawri sultaani madaxa oo jawr sameeya calayhim korkooda jawr ku sameeya oo cadaaladu intuu ka tago eex gala shareecadii ka guura nidaamyo keliya balaayo muxuu ahay dadka ku maamula iyagii u kala eexda yacni suldaan xun oo khariban baa madaxa laga saaraa madax xun walam yamnacuu ma diidaan zakaata amwaalihim xoolahooda sakadooda ma diidaan ilaa haddayse diidaan municuu waa loo diidaa iyagana oo waxaa laga reebtaa alqatra roobka ayaa laga reebtaa min asamaa'i xagga sare ah, dhibicda kor ka ayaa loo diidaa hadday sakada bixin waayaan walowla albahaa'imu xooluhu haddayna jiri lahayn albahaa'im waa wix ibn aadan ka soo hadheen hadlin waay yacni bahaa'imtaasi haddayna jiri lahaynna lam yumtaruu roobba lama siiyeenba yacni maba istaahilaan dad saka bixin waaye in roob la siiyo ma istaahilaan laakiin inta ay helayaan waxayba ku helayaan yacni cayayaanaadkan iyo xayawaanaadkan aan iyagu dembiga lahayn baa ilaahay u naxariisanaya kuwaas xoogaagooda ayay wax ka helayaan laakiin ayagu ma istaahilaan in roob la siiyo xadiiku wuxuu inoo sheegay waxaa soo saaray horta ibnu maaja baa xadiidka wariyey wakadalika xaakimna waa wariyey xaakim xadiidka markuu wariyeyna wuxuu leeya waa saxiixu lisnaad dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanise wuxuu leeya xadiidku waa xasan saas maanaa ayb wuxuu inoo sheegay oo hadda maqsuudku uu yahay abaaraha maxaa keena abaaraha maxaa keena waa mas'alo ilaahay tabaaraka wa tacaala ee ka timaadda arrin ilaahay ka timaada waay waxa lagu garan karana waa waxyi waxyi baa lagu garan karaa rabbi marka xaggiisa abaaraha ka imaanaya sabab bay leeyihiine sababtu waxa weeye waa dulmiga suuqyada haddii suuqyadii iyo xuquuqdii laysdulmiyo oo ganacsigii laysku dulmiyo oo miisaankii laysku dulmiyo oo mitirkii iyo fiidkii laysku dulmiyo oo sidoo kaleeto halbeeggii laysku dulmiyo oo suuqyadii qish iyo khayaano uun ka socdaan waxaa ka dhalanaysa abaaruhu inay bataan waa sabab cuquubadeedu ay tahay inay abaaro yimaadaan ayb caalamkan hadda lala yaaban oo yacni in badanoo ka mida ah ay leeyihiin waxaa isbadeshay hawadii caalamka waxaa isbedelay oo cimiladii cimiladiibaa isbedeshay oo dhul aan mxuu ah roob heli jirin baa roob helay oo dhul abaara ka dhici jireen baa barwaaqoobay oo mid barwaaqo ah abaaroobay oo balaayaa dhacayso oo ilaa qaarkood marka dambe ay yidhaahdaanba caalamkani konton sanoo dambe wuu halaagsami doonaa nimankan la yidhaahdo culamaaulmanaakh hawada saada ka hadla markay eh, isbedelka taqriiban dib u raacaan caalamka toban sano waxaan ujeedaa boqol sano laba sano markay dib u raacaan iyo hadda isbedelka ku yimid madaahirta caalamkiisay isu bedelayso qiyaaso markay wax isku dardaraan waxaa u soo baxaysa caalamkani intaasoo sano kadib ma jirayo waa gaalo ogow aakharana ma rumaysana badan ayaa ka ah. laakiin xaqiiqadu waxay tahay ilaahay baa kownkan maamulaya wax laga yaabo gaalku inuu cimrigiisa konton sano intuu rafaado yuu hal kelimo xaqa ah laga yaabo inuu soo helo sooma hal kelimo xaqa bacda bacda baxin dawiil oo isaga laftiisa balaaya ku dhex jirtoon saafi ahayn waxoogaa yar buu gaadhi waxoogaaga lafkiisu saafi maaha markaasuu wax weyn baan soo helay war waxaad soo heshay waa horaa la hayay asbaab marka iyagu ayna fahmi karaynin baa waxyiga rabbi ku imaanaya oo kitaabku keeni oo rusushu keeni oo ayagu marka waxaas waa ka daboolan marka abaarahan dhacaya asbaab bay asbaabtuna waa dulmiga suuqyada ka dhacaya saas man iyo xuquuqda la dulminayo wa kadalika iyadana sababta labaad ah sakada aan la bixinaynin sababta labaad iyadan haddii sakadii waxogaaga yaraa ee xoolaha ku waajibeyba la diido hadda ilaahay tabaaraka wa tacaala reeban intaad diiddeen oo yarayd iyo intaad ku baqaysheenoo ka badnaydba waa laysla halaagi soo ma albakhiil yakhsar maratayn bay carabtu yidhahdaan ninka bakhaylka laba goor buu khasaaraa bimacnaa waxa weeyaan haddii eh, ninka boqolka neef ee geela haysta war wax yaroo dhowr neefa wexbixi aan badnayn inta kalena ha kuu badbaado barwaaqo iyo roob iyo ha kuu dhasho ha kuu badato maya maya maya waa ku bakhaylay soo abaar baa dhicisaa boqolkiiba way dhinteen soo ma iyo saddexdaa wuxuu ku badbaadin lahaa inta kale oo roobab iyo barwaaquu ku heli lahaa wahaakada keenii magaalada joogay ganacsigu u socday ilaan wax dhan isku xidhanta haddii roob la waayo magaalada lafteeda waa kululaanaysa soo ma oo dalaggii soo go'ahayey iyo wixii iyo wax dhan isku qasbay oo xataa iska dhaaf biyahan cabbaynaa la waaye sooma biyahaan cabbino xoogaa hadday laba goor abaari israacdo bas waay biyihii waa in la gato xataa magaalooyinka waaweyn cawaasimta waxdha isku xidhay xagay ka imaanaysaa marka sakadii baan la bixinayna ninka bixinayana waa nin yaro farsamaynahaya isaga laftiisu si daacadnimaa loo bixin maayo aad bay reebaadiyu ugu badan inkastoo reer barto laftooda qaar aan khayr qabin ku jiraano sake aan aqooninba wacan caaishata radi allahu tacala canha qaalad waxay tidhi shaka nnaasu dadkii way sheegteen ilaa rasuulillahi sal lla lay slam nabiga xaggiisay u sheegteen oo ay uga dacwoodeen quxuuta almatari roobka gu'itaankiisa istaagga roobka ku dhaca iyo gu'itaankiisa fa amara nebigu waa amray sal lla lay wasalam bimimbarin mimbar buu amray in loo soo saaro in loo dhigo macnaha meeshaa waxaa laga qaadanayaa bannaanka salaadda ee roobdoonta lagu tukanayo in mimbar la dhigo ayaa mashruuca uu isku taaga imaamku sooma waxaan soo marnay salaada ciidana in mimbar la geeyo inayna saxayno sunnada waafaqsanayn laakiin meel taag ahoo isla meesha ku taala inuu imaamku istaago ayb fa wadica lahu nebiga waxaa loo dhigay mimbarkii filmusalla meeshii lagu tukanaya baa loo dhigay bannaankii wa wacada annaasa wuxuu u yaboohay nebigu annaasa waa wacada wuxuu u yaboohay annaasa dadkii yowman maalin oo yakhrujuuna ay soo baxayaan fiihi maalinka dhexdiisa maalin wuxuu siiyey ballan ah maalintaa la soo baxo bannaankaa laysugu yimaado qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi fakharaja wuu baxay rasuululahi sal ly waslam rasuulku soo baxay xiina goortii badaa uu muuqday xaajibu shamsi qoraxda yani eh, geeskeeda ah, qoraxda geeskeeda markuu soo baxay xaajibka lababa waa iftiinka waa la dhahaa waxaa kaloo layidhahdaa qoraxda geeskeeda u koreeya markuu soo baxo ayaa layidhahda faqacada waa fadhiistay nebigu sal lay waslam cala almimbari mimbarka horkiisuu ku fadhiistay fakabbara waa takbiirsaday waxamid allaha alla ayuu mahadiyey caza wajal uma kadibna qaala wuxuu idhi innakum idinku khudbu ahrinaya salaada ka hor abcan sida ka muuqata uma kadibna qaala wuxuu idhi innakum idinku dadow shakawtum waad sheegateen jadba diyaarikum deegaammadiinna abaaraysiga ay abaaraysteen baad ka sheegateen wasti'khaari almatari iyo roobka dibdhiciddiisa can ibbaani zamaanihi zamankiisa wakhtigiisii uu ka dibdhacay cankum xaggiinna ibbaanka waxaa la yidhahdaa bimacnaa xiin waa waqti zamankiisii roobka zamankuu imaan jira wakhtigiisii inuu idinka dibdhacayna waad sheegateen waqad amarakum الله allana wuxuu idin amray أن tadcuuhu inaad baridaan wawacadakum wuxuuna idin yaboohay oo idiin ballanqaaday an yastajiiba lakum inuu idinka aqbalo soma aayaddii qur-aanka ahayd maxayd qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ibarya waan idinka aqbaliya taayaa loo jeeda uma kadibna qaala nebigu wuxuu uhi sal ly alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin alraxmaan اlraxiim malik ywm اddiin waa khudbadii buu ku jira laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jira ila allahu alla mooye yafcalu wuu sameeyaa oo wuxuu falaa maa yuriidu wuxuu doono allahuma allahyo anta adugu allahu allaata laa ilaaha mid la caabudo ma jiro xaq lagu caabudo ilaa anta adiga mooye anta adigu alghaniyu baa tahay midka addoommadiisa ka kaaftoomaoo ka deeqtooma oon u baahnayn wanaxnu annaguna alfuqaraa'u kuwa kuu baahan baanna adigu nooma baahni laakiin annagaa baahan rabbiyow anzil allow deji calaynaa korkanaga alghayta roobka nugu soo deji wajcal waxaad yeeshaa maa anzalta waxaad dejisay lanaa annaga noo soo dajisayna quwatan awood iyo xoog allow nooga dhig mid xoog nugu kordhiya oo waxaan haynay noo xoojiya ayb wa balaaqan iyo gaadhid ilaa xiinin wakhti intii laga gaadhayo mid macnaa waxa weeyaan noo jira ilaa muddo oon muddo ku gaadhno ilaahu nooga dhig uma kadibna rafaca kor buu u qaaday yadayhi gacmihiisalabadiisa gacmood buu kor u qaaday falam yazal kamuusan zuulin fi rafci koruqaadidda gacmaha muusan ka zuulin xataa badaa ilaa ay muuqdeen bayaadu ibtayhi labadiisa kilkilood cadaantood bimacnaa aad buu gacmaha kor ugu qaaday saas waay kor u qaaday ilaa kilkilihiisa cadaantooda ay muuqdeenuma kadibna xawala wuu wareejiyey ilannaasi dadka xaggooda wuxuu u soo wareejiyey dahrahu dhabarkiisa bimacnaa waxa weeyaan markuu eh, yani intaas sameeye kadib buu sii jeedsaday oo qibladiibuu u sii jeedsaday dadkana dhabarku soo aadiyey wa qalaba wuu gediyey ow amase xawala wuu gediyey ridaa'ahu gu'iisiina wuu gediyey wlxaal huwa nabigu raaficun uu yahay mid kor u haya labadiisa gacmood kuwii wuu gadiyena waxa weeye go'a xaggiisii soo xigtay jidhkiisana kor buu mariyey labadii fiidood ee midna midigta xigay midna bidixda xigayna wuu isdaba mariyey marada markii sidaa loo rogo oo laysdaba mariyo qaarkeedii korena hoos bay soo maraysa labadii dhinac waa isdaba marayaan saasuu u gediyey nebigu sal lay waslam gedintaasi bimacnaa waxaa la yidhaahdaa waa tafa'ulan tafa'ulan saasay culamadu ku fasiraan sidaas marada aan u beddelay ayaan ilaahay uga rajaynaynaa xaalka inuu u bedelo tafsiirkaasay siiyaan ayb waana sunna uma kadibna aqbala waa ku soo jeesaday calannaasi dadkuu ku soo jeesaday wa nasala waana soo degay oo mimbarkiibuu ka soo degay fa sallaa wuxuu tukaday oo dadka tujiyey rakcatayni laba ragcadood labadii ragcadoodoo khudbada ka dambeeya way macnaha khudbada iyo ducadiiya hormaray soo labada ragcadoodna waa dambeeyaan ina kaa hoos bex fa ansha allaahu alla marka wuxuu soo amaamuday oo markiiba la soo aasaasay saxaabatan daruur markiiba daruur aan muuqanin baa isa soo qaqabsatay oo markiiba timid ayb faracadat markaasay unkaday wa baraqat way hillaacday uma kadibna amtarat way roobaysay biidni llahi ilaahay idankiisa falam yati ma imaanin nabigu sal lay slam masjidahu masjidkiisii ma soo gaadhin xataa saalad ilaa ay socotay assuyuulu daadadkii ilaa ay durdureen intuusan bannaankii lagu tukanayay ka soo dhaqaaqoo masaajidkaba uusan imaanin ayaa togogii iyo dhulkii o dhan socdo noqdeen falammaa ra'aa markuu arkay nebigu sal lay slam surcatahum degdegooda ila alkinni meeshii dhibicda ka asturaysay ama ka ilaalinaysay ay u degdegayaan markuu arkay ayuu daxika qoslay xataa badat ilaa ay muuqatay nawaajiduhu gowsdambeedyadiisu bimacnaa dadkii hadda qaylyahayoo lahaa roobow roobow roobow roobkii bay ka cararayaan soma waa wax lagu qosloba ibni aadamka yacni waxa weeyaan dhibkana uma dulqaato naxariistii iyo dhibicdiina waaka waa ka cararhayaa oo ugu adkaysan laaya nabigu markuu arkay iyagoo sii cararahayo meelay dugsiisa usii cararaya kinniga waxaa la yidhaahdaa waa dugsiiska meesha laga gala way macnaha wixii ku dhibaya ayb guryahoodiiyo meelihii ay manaa dhibicda kaga cararayan baa laga wada daxika waa qoslay xataa badad ilaa ay muuqatay nawaajiduhu nabiga gawsihiisa dambe sal lay waslam miciyahana waa la yidhahda faqaala nabigu wuxu uhi sal lay waslam ashhadu waxaan qiraya ana allaha alle calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadiirun midka awooda inuu yahay wa annii anuguna cabdullaahi inaan addoonkiisii ahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisa allah inuu wax walba awoodo xaaladaha badelika hadda dadkii abaarta ka sheeganahayo dhibicdii ka cararhayo daadadkii iyo wa meel walba gaadheen alle wax walba inuu kari kara anigana aan addoonkiisiina ahay rasuulna rawa abu daawuud baa wariyey ayb abu daawuud xadiidka markuu wariyey wuxuu yidhi xadiiun hariib isnaaduhu jayid xadiidku waa hariibu laakiin sanadkiisu waa fiican yahay xadiidka waxaa kaloo soo saaray ibnu xibbaan taxaawi bayhaqi iyo xaakim xaakim waa saxiixiyey calaa sharti lbukhaari wa muslim dahabi baa ku waafaqay laakiin sheekh albaani baa radiyo wuxuu yidhi arrimahaas ismoodsiiskooday ka mid tahay dahabi iyo iyo xaakimba xadiidku ma ahee sanadkiisu waa xasan buu yidhi shartulbukhaari iyo muslimina maaha laakiin xadiidku waa xasan guud ahaan waana sugeyn xadiidkani marka wuxuu kutusayaa salaatlstisqa qaabka loo roob doono in dadka bannaanka loo saaro meel bannaana loo baxo mimbarka la geeyo xilliga la baxayuu inoo sheegayo markay qorraxdu soo baxdo oo ay geeska soo bixiso oo waa xilligii salaada ciidda loo bixi jiray soo maa in la baxo in xilligaa la tukanayana waa madhabka maaligi iyo shaafici iyo abu thawr iyo xadiid ibn cabbaas oo soo socdana wuu xoojinaya ayib Eh, wuxuu ibnu qudaama soo guurinayaa inay ijmactoo laysku waafaqsan yahay salaada roobdoonta inaan la tukan karin xilliyada karaahada bimacnaa wax yar qoraxdu inay kor u soo yar kacdo qadra rumxin oo waqhtiga karaahada laga baxo macnaha xilligaa in la tukanay waxaa kaloo xadiisku inoo sheegayaa ama laga qaadanayaa salaada roobdoontu khudbadeeda iyo salaada waxaa horeeya khudbadaa horaysa ayib xadiis kale aan u tegi doonnaa oo sheegaya sidaasi ka gedisa oo salaadda in la hormariyo khudbaduna dambayso sida salaadda ciidoo kale taana u tegi doonnaa laakiin kan sidaasuu tilmaamaya macna ayib waxaa kaloo xadiisku kutusayaa oo laga faa'iidaysanayaa oo caddaynaya in salaadda ciidda waxaan u jeeda salaadda roobdoonta gacmaha aad kor loogu qaadayo sida loo qaadayna way inoo imaan doontaayo beddelka ducooyinka kale sidan loo ducaysto oo gacmaha eh, sidan eh, calacalahooda kor loo taago gacanta dhabarkeedana hoos la aadiyo roob roobdoontu way ka gedisantahay gacanta calaacasheeda hoos baa la aadinaa dhabarkeeduna kor iyo samadu aadaya saas way macnaha saasuu kor ugu qaaday taana waa u tegi doonnaa insha allahu tacaala koruqaadiddu way ka gedisan tahay ducooyinka kale siduu u qaadi jiray xadiidka anas baan ugu tegi doonnaa insha allahu tacala waxaa kaloo xadiidku inoo sheegoo sunno ah, marada la wareejinayo ee labadeeda faraqna laysdaba marinayo labadeedii dhinacna laysdaba marinayo ayadana inay sunno tahay sidoo kale imaamku markuu ducaynayo inuu qiblada u sii jeedsado marka yani wax weeye salaad dadku tujinayana soo dego markaasi uu kullu dalika xadiisku waa inoo sheegayaa waana arin wada sugan baabu sifati salaati اlistisqaa'i wa jawaasiha qabla alkhubati wa bacdiha wuxuu baabu yahay salaat اlistisqaa salaada roobdoonta qaabkeeda siday tahay iyo inay bannaan tahay salaadaasi khudbada ka hor iyo khudbada kadibba muxuu ka wadaa yacni in labaduba ay kuu bannaantahy inaad salaada hormarisood khudbada dambaysiiya sida ciidoo kale iyo inaad khudbada hormariso salaadu ka dambayso labadaba inay bannaantay taasna baabuu yahay salaada roobdoontu waa sunno cinda jamaahiiri ahlilcilmi ayb waxaana qaba salaadaasi inay mashruuc taho sunno tahay jumhuuru salafi waalkhalaf waxaa khilaafay abu xaniifa oo wuxuu yidhi roobdoontu salaadba ma laha waa ilahay dembidhaaf weydiisii iyo duco iyo laakiin salaad salaadu roobdoon laydha maba jirtui abu xaniifa ah, warkiisu waa marduudo axaadiista ayaa ku cad inay salaadi jirto ayb inay khudbada horteeda bannaan tahay gadaasheedaba bannaantaoo labaduba bannaan yihiinna waa madhabu min ahli اlcilmi imaam axmed fii riwaaya shawkani iyo hayrkii baa inay labaduba bannaan yihiin laakiin jumhuurtu iyo sida raajixa iyo maalikiyahi riwaaya can axmed waxay leeyihiin salaadaa la hormarinayaa khudbaduna way dambaynaysaa sida salaada ciidoo kale laakiin sida raajixa waxa weeyaan labadu waa bannaan labadu waa bannaan mid xadiidkii caaisheen soo marnay buu ku cadyahay midna waxay ku imaan doontaa xadiidka ibn cabbaas ee inoo soo socda labaduba marka waa bannaan yihiin ayb wacan abi hurayrata radi allahu meesha waxaa inooga muuqata marka salaad baa la tukan qaabab kaloo loo roob doonana way inoo imaan doontaayo in salaad loo baxo la tukado oo la tago waa nooc ka mida noocyada loo roob doono laakiin noocaa keliya maihi qaabab kalena waa loo roob doonaa waanu tegi doonaa can abi hurayrata radi allahu tacala wuxuu kharaja wuu baxay nabiyullah nebi alla sal lla lay wuu baxay yowman maalin yastasqi isagoo roob doonaya fa sallaa wuu tujiyey bina annaga rakcatayni laba ragcadood buuna tujiyey bilaa aadaanin walaa iqaama aadaanna aan lahayn aqimaadna aan lahayn ayb uma kadibna khatabana wuu noo khudbeeyey wadaca allaha alla ayuu baryay caza wajal waxawala wuu wareejiyey wajhahu wejigiisa naxwaalqiblati qiblada xaggeeduu u wareejiyey raafican xaaluu yahay mid kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood maxaa laga wadaa watan soo marnayo xilliga uu ducaynayo qibladuu usii jeesanaya dadka waa ka jeesanaya oo dhabarkiisu usoo jeedinaya manaa ah, xilliga uu ducaynayo gacmaha kor taagay uma kadibna qalaba wuu gadiyey rida'ahu gu'iisii buu gadiyey oo dabagadi ku sameeyey fajacala wuxuu yeelay alaymana dhankii midigta ahaa cala alaysari bidixda korkeeduu yeelay garabka bidixda korkeeduu yeelay waalaysar dhankii bidixda ahaydna cala alaymani kii dhanka bidixdaa saarnaana cala alaymani dhanka midigtaa korkeeduu yeelay rawahu axmed baa wariyey ibnu maaja kadalika waxaa wariyey ibnu khusayma ibnulmundir iyo axaawi xaafi ilbuusiiri wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix rijaaluhuna bayhaqi baa isaguna fi lkhilaafiyaat wuxuu ku leeyahay ruwaatuhu iqaat sheekh shucayb ilarnaudna wuxuu leeyahay xadiidku waa saxiix liqayrihi ayb xadiidka almuhim sanadkiisa waa daciif sababta dacfigana waxa weye waxaa ku jira in layidhaahdo nucmaan ibnu raashid oo daciif yuctabar ah, bih isagaasuuna sheekh albaani xadiidka ku daciifiyo wuxuu yidhi sanadkiisu waa daciifo ninkan nucmaan la yidhahdaa ku jiroo saduuqun sayi'ulxifdi ah isaga sababtiisuna xadiidka sheekh albaani ku daciifiyey laakiin xaafid ibni xajar caley raxmatullah fi diraaya xadiidka wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan adiga almuhim xadiidka jumlooyinkii axkaamta uu ka hadlay badankoodu shaahid bay leeyihin sidaas daraaddeed wuxuu noqon karaa saxiix ama xasan lihayrih wixii uun shaahid loo waayo mooye ayb wacan cabdilaahi bnu zayd cabdulaahi bnu yaziid buu meeshaa ii qoraya laakiin waa cabdulaahi bnu zayd hadaad saas idin qor yaziid hadduu idin qoray iska bedela zayd cabdullahi bnu zaydin almaazini waa ayib saasa sax wacan cabdillahi bni zaydin qaala wuxuu ihi kharaja wuu baxay rasuululahi sal lay waslam rasuulku waa baxay ila almusallaa bannaankii lagu tukan jiray buu u baxay fastasqaa wuu roob doonay oo waxawala wuu wareejiyey ridaahu gu'iisii xiina goortii istaqbala uu qaabilay alqiblata qiblada uu qaabilay wa bada'a wuuna bilaabay bisalaati salaaddii buu ku bilaabay qabla alkhudbati khudbada horteed salaaduu hormariyey uma kadibna istaqbala wuxuu qaabilay alqiblata qibladiibuu qaabilao fadacaa waa duceeyey ilaahay buu baryey rawa axmed baa wariyey sheekh shucaybi wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix calaa sharti shaykhayn laakiin siyaadadan dambe oo dhahaysa wabada'a bisalaati qabla alkhubati uma istaqbala alqiblata fadaca intaasi waa ziyaado oo waxaa siyaadiyey in layidhahdo oo ruwaadda ka mid ah waana calaa sharti muslim buu leeyahay almuhim xadiidku wuxuuna inoo tilmaamay in uu ku bilaabay salaada khudbada ka hor xadiidka caaishana muxuu lahaa ma khudbadaa horraysa mise salaada khudbadaa horraysa kanana wuxuu yidhi salaadduu ku bilaabay adiga fahno sida salaaddii madoobaadkaoo kale ma ahee salaadan roobdoonta dhowr goor buu nabigu tukaday oo waxay la mid tahay salaatul khoofkii oo kale la mid tahay maadaama dhowr goor uu tukaday siyaabahani kulli marka hadday sugnaadaan waxaan dhihi karnaa waa qaabab kulli bannaan waa sooma oo sidanna mar buu sameeyey sidanna mar buu sameeyey kullina way bannaan tahay tii kale weeyo marna salaaduu hormariyey oo khudbaduu ka dambaysiiye ducada marna ducada iyo khudbaduu hormariyey oo salaaduu dambaysay labadubana waa sugan yihin labaduna waa bannaan yihin saas way anhu radi allahu tacaala anhu canhu can cabdillahi bni zayd wey qaala wuxuu uhi ra'aytu waxaan arkay annabiya nebiga sal lay slam ayaan arkay oo yowma maalinkii kharaja uu baxay yastasqii isagoo roob doonaya qaala wuxuu idhi faxawala wuu wareejiyey ilannaasi dadka xaggooda wuxuu u soo wareejiyey nebigu dahrahu dhabarkiisa wastaqbala alqiblata qibladana waa u jeesaday yadcuu xaalu ducaynay oo baryayo alla tabaarak watacaala uma kadibna xawala wuu wareejiyey ridaa'ahu gu'iisuu wareejiyo wuu kala wareejiye wey uma kadibna sallaa wuxuu tukaday ragcatayni laba ragcadood labadaa ragcadood oo jahara uu la jahray fiihimaa dhexdooda bilqiraa'ati ahrinta uu la jahray yani ahrinta qur-aanka uu ahrinayo kor buu u ahriyay hoos uma dhigin waxaa wariyey albuhaariyu axmed ayb wara waxaa wariyey sidoo kale muslim baa wariyey walam yadkur muusan sheegin muslim riwaayadiisa aljahra bilqiraa'ati jahridda qiraa'ada lala jahray muslim kuma jirto laakiin inta kalaa warisay saas way maanaha xadiiskani faa'iiduu inoo siyaaduu inoo sheegayo ayb siyaaduu inoo sheegay waxa weeye in qiraa'adii nebigu akhrinayay salaada roobdoonta kor uu akhriyay sidaana ibnu bataal iyo imaamu nawowi waxay soo guurinayaan ijmaac in laysku waafaqsan yahay salaada roobdoonta qiraa'adeeda in kor loo ahrinayo waxay leeyihiin waa arrin laysla ogolyahay ayb wacan ibni cabbaasin radi allahu tacaala canhuma wa su'ila isagoo la weydiiyey can isalaati salaada fi listisqaa'i roobdoonta dhexdeeda ah roobdoonta isagoo la weydiiyey ayaa ibni cabbaas waxaa laga warinaya faqaala wuxuu yidhi kharaja waa baxay buu rasulla sl lay slm rasuulku u baxay yani bannaankii lagu tukanaya ayuu u baxay mutawaadican asaga oo isliidaya oo ilaahay dartii isu dulaynaya mutabadilan dhar iska rafaadsanna qaba tabadulka waxaa la yidhahdaa mutabadilka waxaa la yidhahdaa allaabis lihiyaabi اlbadla dharkaa laba nooca ah dhar waa dhar lagu xaragoodo dharna waa dhar xilliga shaqada iyo la xidho oo waxoogaa iska aradanoo iska rafaadsan waay marka dhar iska rafaadsan buu qaatay ilan ilahay baa laisu dulaynayaa mogta markaad ilaahay isu dulaynayso rafaadkaaga u muujisan rabto dee maryo dhaldhalaalayo qurquruxsan iyo waxoogaa haddaad jimatuurasho bilowdo baahidiiba kaama muuqato soo marka waxaad afka ka leedaho waan baahnahay waa inay korkaagana ka muuqato soma marka dhar iska rafaadsanna waa qaatay mutakhashican ayuu baxay isaga oo khushuuc muujisanaya ay mudhiran lilkhushuuc khushuuc isagoo muujisanaya mutadarican oo ilaahay tabaaraka wa tacaala xaajada uu weydiisanayana isugu dullaynaya tadaruca waxaa la yidhahdaa inaad muujisato dullinimo muujisato cinda alab markaad codsigaaga gudbisanayso inaad baahi iyo dullinimo muujisato fasallaa markaasuu tukaday nabigu sal lay slam ragcatayni laba ragcadood buu tukaday kamaa yusallii si u tukadoo kale si u tukan jiroo kale filciidi ciidda dhexe ciidda tukan jiroo kale siduu ciidda u tukan jiray laba ragcadoodoo kalea buu tukaday lam yahtub muusan khudbaynin khudbatakum khudbadiinna haadihi ee tan ah hadda khudbaysaanna mana una muusan khudbaynin dadku markaa la hadlahayay yuu khitaabka u dhacaya idinkan hadda ila joogana khudbadaad khudbaysaan muusan khudbaynin ayb rawaxa wariya axmed wاnasa'i wmaajah waxaa taxsiiniyey xadiidka ibnu xajar fii nataa'ij اlafkaar ayaa ku taxsiiniyey waana xadiid sugan waay ayb wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan kharaja nebigu waa baxay mutabadilan asagoo maryo yani waxa weeyaan maryo shaqo ama maryo mxuu aha iska rafaadsan qaba mutawaadican oo yani isdullaynaya mutadarican si baahi iyo isdullayn ku jirta ilahay waxu faraqa almimbara markaasuu mimbarkii fuulay walam yakhub mana uusan khudbaynin khudbatakum khudbadiinna haadihi ee tan ah. lam yazal laakiin muusan ka zuulin fi ducaa'i baryada wtadaruci iyo isdullaynta wtakbiiri iyo yani si dulaysan inuu alla wax u si isdulayni ku jirto wtakbiiri iyo alla weynaynta uma kadibna sallaa wuxuu tukaday rakcatayni laba ragcadood waxa wariya abu daawuud baa wariye wakadalika sidaasoo kale annasaa'iy baa wariye watirmidi iyo tirmidi wasaxaxa wuuna saxiixiyey tirmidi laakiin qaala laakiin nasaai iyo tirmidi waxay iyagu yidhaahdeen er, er, riwaayadooda wasallaa wuxuu tukaday rakcatayni walam yadkur muusan sheegin attirmidiyu tirmidi ruqya almimbaru yani mimbarkiibaa la fuulay ama mimbarkiibuu fuulay tirmidi intaa kumuusan warin warka murtidiis waxa weeye xadiidku waa sugan oo wuxuu leeyahay sheekh albaani sanadkiisu waa xasan waxaa kaloo saxiixiyey ibnu khusayma ibni xibbaan iyo xaakim dahabina waa ku waafaqay xadiikaasi marka waa sugay ayb muxuu sheegayaa hadalka horta ibni cabbaas ee uu leeyahay lam yakhub khubatakum haadihi kama wado nebigu muusan khudbaynin ee wuxuu ka wadaa khudbad tan hadda aad samaysaan oo kalea muusan khudbaynin soo xadiiska muxuu idiin qoray khuabakum idiin qoray haa sax wey aniga lafteed saas idiin qoraya walam yahtub muusan khudbaynin khuabakum khudbooyinkiinna haadihi ee tan oo jamc laga dhigo sax wey jasaak allah marka wuxuu anfinaya ibni cabaas aslulkhudba ma mulaqu lkhudba ma aha yacni khudbo oo dhan ma diidana laakiin muxuu diidan yahay wuxuu diidan yahay nooc khudbada ka mida oo dadka markaa la joogay khudbadooda ah ma garata waa anoo ku yidhi oo kaleeto adoo weyse khaldan weysiisanayaan ku arkay markaasaa waxaan ku idhi nebigu ma weysiisan jirin weyse qaadkaagoo kale maxaan marka diidanahay ya wayse qaadkaagaan diidanahay laakiin wayse qaad oo dhan ma diidani inuu nebigu wayse qaadan jiray ma diidani laakiin maxaan diiday wayse qaadkaagan ma aha ma waafaqsana kii nebiga sal alay waslam marka laga wadaa bimacnaa wuxuu ka wadaa khudbadiinnani way khilaafsantahay tii nebiga ee kama wado nebigu ma khudbayn jirin saas way macnaha ayb yani la yidhahdaa nafyigu mutawajihun ila alqaydi laa ila almuqayad qaydkuu ku socdaa oo ka khubatikum laakiin muqayadka oo khudbadii oo dhan ah ma ah kuma socdo manaa kuma wajahna taasi waa mid waa midda labaade xadiidkan cabdillahi bni cabbaas wuxuu inoo faa'iideeyey in ay ducada iyo tadaruca iyo takbiirta iyo inay ka horreeyeen salaadda oo salaadu dambaysa waxaa kaloo inoo faa'iideeyey salaaddu in ay ahayd salaaddii ciidoo kale soo ma muxuu fa sallaa rakcatayni kamaa yusallaa aw yusallii fi lciid halkaasaa waxaa laga qaatay salaadda roobdoontu sida salaadda oo kale takbiiraad leedahay waa laba ragcadood ragcadda hore waxay leedahay meeqa takbiirood saan soo marnay toddobay leedahay tan labaadna waxay leedahay shan takbiirood sida ciidda salaadeedii oo kale waa saasaa loo tukanaya oo takbiiraadkaasi salaaddu way leedahay waxaa laga qaatay xadiidkan ibni cabbaas baa laga qaatay kamaa yusallii fi lciid ayb sidaana waxaa qaba jamcun min ahli اlcilmi baa qaba oo mxuu ahaaye imaam axmed fii riwaaya iyo hayrkiiba waana sida saxiixee raajixa wa salaada roobdoontu iyo salaada ciiddu waa isku mid sida loo tukado ciida ciidda baa midda roobdoontana loo tukanaya saasaa raajix xadiiku ah ayb ibn xajar cali raxmatullah isagu wuxuu isku dayay inuu riwaayaadka jamciyo oo riwaayaadkan qaarna ay leeyihiin salaadaa horraysay qaarna khudbadaa horraysay isagu wuxuu rabaa inuducadii khudba moodeen oo de ducadii baa hormartay salaadiina dhexda gashay khudbadiina way dambaysaa soo qaar marka ducadii iyo khudbadii waxbaa isaga qasmay sidaas daraaddeed inay sidaa loo jamciyaa suuroobi karta buu leeyahay xaafidku laakiin waxaa ka fiican in la yidhaahdo kullu daalika nebigu waa sameeyey xaalado kala gedisan buuna sameeyey kulligeedna way bannaantahay kullu awjuhdaasoo dhan khudbada hormari salaada hormari kaad hormarisaba waa sax saas man baabu listisqaa'i bidawi اsalaaxi waikhaari اlistikfaari warafci اlaydi bاdducaa'i wadikri adciyatin ma'huuratin fi dalik wuxuu baabu yahay alistisqaa in la roob doono bidawi salaaxi dadka hagaagsanaanta u saaxiibka ah in sababtooda lagu roob doono ducadooda yaani dadka wanaagsan ee ahludiinka ee saalixiinta ee cibaadada badan ee ilaahay aad ugu xidhan kuwaa in ducadooda lagu roob doono iyo wa ikhaari alistiqfaari dhaaf weydiisigaoo la badiyo xilliga doonta aad loo badiyo ilaahay in dembidhaaf la weydiista macnaha wa rafci lydi iyo gacmahoo kor loo qaado biducaa'i ducada sababteed iyo gacmahoo kor loo qaado marka la ducaynayo iyo wa dikri adciyatin ducooyin sheegitaankood ducooyinkaasoo ma'huuratin la soo guuriyey fii dalika arrinkaa dhexdiisa yacni ducooyin la soo raray oo nebiga laga soo guuriyey oo laga wariyey oo ku saabsan roobdoonta iyagana sheegitaankooda an anas radi allahu tacaala canhu ana cumar bna alhaaab cumar bnu khaaab kaana wuxuu ahaa idaa goortii quxituu la abaareeyo ama yani roobku ka daaho ama roobku ka go'o istasqaa buu ahaan jiray mid ku roob doona <clears throat> bilcabaas bni cabdilmualib cabaas ibni cabdilmualib buu ku roobdooni jiray sababtiisa manaa ducadiisaa laga wadaa saan sheegi doona cabaas ibnu cabdilmualib camu rasuulilahi waa nabiga adeerkii sal lay slam faqaala wuxuu dhihi jiray cumar allahuma allahayo innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn natawasalu kuwa kugu gaadha ilayka adiga waxaanu kugu gaadhi jirnay binabiyina nebiganna ducadiisa iyo baryadiisa binabiyina ay biducaa'i nabiyina nebiganaga baryadiisa ayaanu kugu gaari jirnaoon kuu soo mari jirnay waay sal aley wasalam fa tasqiinaa markaasaadna waraabin jirtay wa innaa annaguna natawasalu waannu gaadhaynaa ilayka adiga bicammi nabiyina ama bicammi nebiyika nebigaagii hadda waa dhintoo qabri buu galay ducadiisii inaannu kugu weydiisannana meesha waa ka baxday waxaan hadda kugu weydiisanaynaa adeerkii nebigaaga adeerkii baryadiisa ayaan kugu weydiisanayna ee fasqinaanna waraabi qaala wuxuu idhi fa yusqawna waa la waraabin jiray markaa sidaa markuu yidhaahdo ayuu abcan wuxuu dhihi jiray walcabaasow ducee markaasuu cabbaas ducayn jiray oo ilaahay bari jiray ayib rawaabuhaari baa wariyey xadiikaasi wuxuu u deliishanayaa in dadka saalixiinta ah ee wan wanaagsan ilaahay tabaaraka wa tacaala ducadooda yani wax lagaga raadsado lagu baryo ayb oo lagu roob doono dhacdadani waxay dhacday sanadkii siddeed iyo tobnaad ee caanka ku ah caamuramaada caamuramaada la yidhahdaa waa sanad aad loo baaba'ayo abaaro ay dadka baabi'isa dad badanna u dhintaan caamuramaada waxaa loo bixiyey boodhkii iyo bustii dhulka ka kacday ayaa ilaa cirka intay qabsatay baa waxay noqotay sidii dambas oo kale wax walba dambas buu noqday abaarta dhacday sanadkaas way sanadka marka cumar uu cabbaas leeyahay ilaah inoo bari oo uu ku roob doonaya macana ayib dadka saalixiintaee waan wanaagsan ee wanaag lagu filayo in baryadooda ilaahay tabaaraka wa tacaala wax lagaga raadsado si ahaanteedaba layskuma khilaafsane waa mashruuc waase markay nool yihiin kulana joogaan oo tidhahdo war ilaahay inoo bari ama ilaahay ii bari ooba tii nebigu sal lay slam cumar ibnu khataab uu ku yidhi nin la yidhaahdo uways baa kuu imaan doono oo ciidamada yaman ka imaan doono la socda oo baras qabi jiray hooyadiina baari u ah ninka haddaad la kulanto ilaahay ha kuu baryo ha kuu duceeyo sooma marka masaladaasi shaki ma war hebelow ilaahay noo bari iyo noo ducee iyo eh, yani ilaahay roob noo weydii iyo masaladaasi masale hadal ku jira maaha maxaa hadal ku jira mid dhintay inaad tidhaahdo eh, muxuu ahay ilaahay roob noo weydii de muxuu ku weydiinaya maba ku maqlaye ya maba ku maqlayaba adaa islu goynaya ama mid kaa maqan oo qaarada jira inaad meeshan intaad ka dhawaaqda aad tidhahdo sheekh hebelow warsee kugu maqlayaa may aad tidhaahdo awliyadu iyadu telefoonnay haysataa caalamka way la wada socotaa ayadana waa qalad ruux kula jooga ood khayr ku filayso oo nool inaad tidhaahdo ilaahay ii bari intaa way inta xadiista ku sugan ayb aarkan ninka la yidhaahdo cumar cabaas uu ku sameeyey wuxuu ku tusayaa inayna bannaanayn dad dhintay in la yidhaahda ilaahay noo barya iyaga in la barya iskaba daa iyaga in la barya iskaba dhaafe ilaahay noo barya in la yidhaahda dad dhintay inaysan bannaanayn buu ku tusi see buu kugu tusayaa ya wuxuu kugu tusayaa nebigu intuu noolaa saxaabadu isagay u tagi jireen oo dhihi jireen ilaahay noo bari markuu dhintay qabrigiisiibay joogaan madiinay joogaan kama foga intay isaga qabrigiisa tagaan may yidhaahdaan rasuul ilaahayow markaad noolayd iyo markaad dhimatay xaalkaagu waa isku mide taasaad roobka noogu ugu weydiin jirtay haddana ilahay roob noo weydii maxay ku dhacday isagoo halkan qabrigiisu ku jiro intay ka wareegaan inay adeerkii aadaan soo la mid ma aha nin nebi maxamed salaaduu la tukan lahaa ka tegey oo nin kale salaadiisa cabbaas inuu salaadda la tukada ka doorbiday soo taasoo kale maaha hadday bannaan tahay nebigu inuu roobdoon u sameeyo alla u bariyo marnaba cumarna kuma kaceen saxaabaduna kuma waafaqeen inay cabbaas ku badashaan nebiga sal lay slkama caddamaladu iska cadda rasuulkaa la aadi lahaa salawatu rabbi wasalaamu calayh bal iskaba dhaafe yani sida uu soo saaray xaafid ibnu xajar fatxulbaariga uu ku sheegay ibn abi shayba soo saaray bisanadin saxiix min riwaayati abi saalixin asammaan can <clears throat> malikin iddaari ninkaasuu ka warinaya wuxuu ahaa kaana khaasina cumar malikin iddaarigaas wuxuu ahaa cumar buu khasnadaayihiisa ahaan jiray wuxuu leeyahay ninkaas asaaba annaasa qaxtun fii zamani cumar abaaraa ku dhacay dadka sanadkii ama xilligii cumar fa jaaa rajulun ilaa qabri nabiyi sal lay waslam nin baa qabrigii nebiga yimid markaasaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah istasqi liummatika qabrigii buu dul taagay rasuul ilaahayow ummadaada ilaahay roob doon u weydii ma aha roob nasii maaha taas waa gaalnimo iska cadyadu muxuu leeyahay wuxuu leeyahay nebi allow ummadaada u roobdoon qabrigiisii buuna taagan yahay maxaa yeele fainahum qad halakuu waa halaagsameen buu yidhi ummaddii rogmati ah. fa utiya arajulu fi lmanaam qabriga lagalama hadlin siday soomaalidu yidhahaan sheekh weys baa qabriga lagala hadlay wax jira maaha rag ka akhyaarsanaa iyo abubakar iyo cumar baa qabriga lagala hadli lahaa waxay yidhahdaan weys baa tegey meesha la yidhaahdo madiina marka sheekh uweys dee lama yaqaano carabi ma taqaanee qabrigii baa loo diiday qabrigii markii loo diiday yuu marka beyt ku dhuftay uwaysun jaa'aka mustakiia famud lahu yadaka alkiraami nabi allo uways baa kuu yimi isagoo gargaar doon ah, ee gacantaada karaamada leh u soo fidi qabrigii bay gacani ka soo baxday bay dheh mudh markay gacantii soo baxday sheekh weys baa gacantii qabsadoo nuugay bay leeyahy labada qal uu caana ka sii daayey sooma waxaasaa lagu harowsanaya hor nebi maxamed sheekh weysna ma yaqaano weysna gacanuma soo saarine yaa la islugoyn marka ninkani qabriguu tago wuxuu yidhi nebi maxamedow ummadaada u roob doonoo ilaahay roob u weydii fa utiya arajulu fi lmanaam ninkii hurdaa loogu yimid habeenkii isagoo hurda baa loo yimid markaasaa waxaa lagu yidhi i'ti cumara cumar u tag baa layidhi fiiri xaggee loo soo celiyey yaa cumar u tagoo cumar ummadda ha u roob doono cumarna markaasuu nebiga adeerkii ku tawasulay aarkaasi waa aar saxiixa ibn abi shaybana fii sunanihi ku keenay eh, mxuu ahaayey waxaan dhihi lahaa eh, eh, kitaabkiisa ku keenay ibn xajarna wuxuu leeyahy sanadkiisu waa saxiix marka saxaabadu ridwaanullaahi calayhim dadka nool bay wax u dirsan jireen waxaa sugan sidoo kale mucaawiyat bn abi sufyaan radi allahu tacala canhu xilligiisii bay sidanoo kale abaaro u dhaceen nin taabici ahaa oo raggii taabiciinta ragga markaasi ugu fadliga iyo wanaag iyo khayrka ayuu u yeedho yidhi dadka u roobdoon markaasuu isaguna duceeyo roob doonayoo loo aaminsadayoo sidii roob lagu helay mucaawiya nebi maxamed uma yeedhanin salawatu rabbi wasalam cumarna uma yeedhanin saxaabadiina ma samayn aar baa jira been oo been abuurad ah oo bilaal laga wariya bilaal waa makduub sida dahabi uu leeyahay waa been abuurad laakiin waxyaalaha ay qoladan aan axaadiista aqoonin maxaa beena maxaa runa maxaa daciifa maxaa saxiixa ayag iska qabsanaya markaad tiraa ma sugnana kitaabkay ku qoran tahay buudhihi oo imsaa gaalnimo kitaab ku qoran wuxuu leeyahay bilaal baa shaam ka yimid aarka inaad ku baraarugtaan waa laga maarma waxyaalahay xujaystaan ka midtahy bilaal baa shaam ka yimid markuu shaam ka yimid ayuu wuxuu yimid madiina qabrigii nabigu yimi sal ley wasalam markaasuu intuu qabrigii isku tuuray oo uu dushiisa ku dhegay ayuu wuxuu bilaabay allabaryo meeshiibaa wuxuu rabe lagu siiyey waa markay qubuurta wax u raadinahayaan iyo caradeeda iyo in wax laga raadsaday iyo waxyaalahaasay keenaya aarkaasi bilaal laga wariyo waa kadib waa been isagan imaamu dahabi fii siyar aclaami numala buu ku keenay oo uu leeyahy waa been abuurad waxaas marka wax jira maaha aarkani marka wuxuu ku tusayaa saxaabadu inaynan aqoonin ridwaanullaahi calayhim mayd lagu tawasulo oo la yidhaahda ilaahay noo aado wax noo weydiiyey iskaba dhaaf isaga in wax la weydiistay madhabkii saxaabada maaha ridwanullahi calayhim ayb wacan ishacbiyi radi allahu tacala canhu qaala wuxuu kharaja waxaa baxay cumaru cumar baa baxay yastasqii isagoo roob doonaya falam yazid kamuusna siyaadinin cumar cala alistiqfaari dembidhaaf weydiisiga cumar roobdoon buu u baxay mana tukanin wax kalena ma samaynine istikfaarunbuu ku gaabsaday ilaahay dembidhaaf la weydiiso fa qaaluu waxay yidhahdeen maa ra'aynaaka ma aanaan arkin istasqayta inaad roob noo weydiisay alle inaad noo roob doontay maanaan arkin nooma muuqata aaway roob doontaad samaysa istaqfirullah astaqfirullah istaqfirullah baad la soo noqotay fa qaala wuxuu idhi laqad talabtu xaqiiqee waan dalbay alkayta roobkii waan dalbay bimajaadiixi samaa'i samada xidigaheedaan ku dalbay buui alladii kaasoo yustanzalu lagu soo dejin dalbo bihi isaga almataru roobka lagu soo dejin dalbo majaadiixdaasi waa jamcu mijdax mijdaxna waxaa la yidhaahdaa waa nooc xidigaha ka mid oo xilliyada roobku da'ayo calaama ahaan ama carabtuba ay qabtay jaahiliyadeedii inay roobka keenaan waxay yidhahdaan waa saddex xidigood oo sida dhardhaarado kaleeta isku aadan sida dhardhaaradaoan dheriga la saaro sidaasoo kale isugu yara aadan yihiin marka carabtu waxay rumaysnayd jaahiliyadeedii inay roobka iyo barwaaqada ayagu keenaan xilliga roobaadka ahee barwaaqadu jirtaana la arkaa soomaalidu xidigaha aad bay u taqaana odayaashii haddii la weydiiyo waxaa laga xidigaha inay magac u sheegaan laakiin anugu ma aqaan qolyahan magaalooyinka ku aad u aqooni baanahay baabka isaga marka saddexdaa xidigood ee sida dhardhaarradoo kale abaa ah majaadiix la yidhaahdaa marka wuxuu leeyahay roob yimaada wixii ugu badnaa ee sabab u noqon kari lahaa oo dhan qaatay oo maxay ah istikfaarta ah alimaamu albayhaqi oo xadiidka wariyay wuxuu leeyahay majaadiixdaasi si kalaan aniga si kalena waa lagu wariyo bimafaatiixi samaa taa way iska caddahay marka soo maa samada furayaasheedii bay markaa noqonaysa iska cadda markaas alladii yustanzalu bihi almataru ee roobka lagu soo dejin dalbo uma kadibna qaala wuxuu yidhi cumar istakfiruu rabbakum rabbigiin dembidhaaf weydiista innahu isagu kaana wuxuu ahday khafaaran midka dhaafidda badan yursil wuu idiin diri markaad dembidhaaf weyddiisataan assamaa'a roobkii buu idiin soo dirayaa calaykum korkiinna midraaran asagoo dararsan oo aad u da'aya ayb waxaa kaloo uu yidhi oo ahriyay wastaqfiruu rabbakum rabbigiin dembidhaaf weydiista uma tuubuu ilayh u soo noqda halkaa marka rawah waxaa wariyey aarkaa saciid baa wariyey fii sunani saciid ibnu mansuur waay kadalika bayhaqi baa ku aarkan soo saaray oo wuxuu ku wariyey labadiisa kitaab sunankana wuu ku wariyey macrifatu assunan alaaaarna wuu ku wariyey aarkani waa munqaic sanadkiisu waana daciif maxaa yeelay caamir ibnu sharaaxiilin shacbi ma uusan gaadhin cumar waxna kama warin karo sidaas daraaddeed aarku waa munqaici waana daciif waxaana loo deliishadaa istikfaarta iyo dembidhaaf weydiisiga keligii in uu roobdoon noqon karo oo nooc noocyada roobdoonta ka mid ee culimmada ka dhigaan macnaa tayib waa nooc ka mid nooc saddexaad baa inoo soo socdo loo roobdoono maalinta jumcada ah khudbada kadib in la duceeyo imaamku duceeyo oo khudbada ku duceeyo dadkuna aamiinsadaan iyadana waa nooc inoo soo socdo loo roof doono waay laakiin noocyadaasoo dhan waa sugan yihiine waxaan jirin oo soomaalidu caadaysatay oo iyadoo lafteedu dhaqamada bidcada ka mid a shareecada khilaafsan in loo roob doono qaab xoolo la uruurinahayo xoolaa la uruurin dibna meel baa la ysugu tegi xoolihii baa la qali waa la cuni waana la ducaysan taasi waa sheeko soomaaliyeed way dhulkan la inta badan waxaan aad ugu arkay noodistan iyo dhulkan bay aad ugu badan tahay mana aqaano wadaadadu meelay ka keeneen xool ha la qasho ha la cuno oo ha la damaashaado miskiiniyo oo israfaadiyo baa la ogaaye laakiin sidii xaflad iyo damaashaad bahasha halaga dhigay xagee laga keenay yacni waa dhaqamada ay wadaadadu keeneen wadaadadoo dhan ma wada aha wadaddada rag badan oo khayiriina ku jiree laakiin dadka inta badan bidcooyinka keeno oo waxaan diinta ka mid ahayn mujtamaca diin uga dhiga waxay u badan yihiin dad jahliga u aqoon aqoondarradu u geenaysa u badan marka qaabkaasi ka mid ma aha qaababka loo roob doono hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslm